قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد axibaa'i fi llaah yaa talabata alcilm fad darsigani waa darsigii saddexaad oo aan ku daraasaynayno kitaabkeennii ama manduumadeenni albayquuniya darsiga saddexaad intaana bilaabin waxaan rabaa inaan dib idiin celiyo dibna idiin xusuusiyo marka koobaad bal horta duruustii aan soo qaadanay si aanu ola qabsanna biidnillaahi tabaaraka jalla wacala labada beyda hore kadib mu'allifku raximahu allahu tabaaraka wa tacaala waa ka awaluha asaxiixu wa huwa matasal waa midka beytka saddexaad looga bilaabaya laakiin inta aanan taa u gelin bal khulaasadii aan horay idiin siiyey aan dib idiin xusuusiyo haddii aada xusuusataan waxaanu nidhi mar waxaa loo qaybiyaa axaadiidta maqbuul iyo marduud labadaa markii aad qaybiso maqbuulka waxaa soo gelaya saxiixa aqsaantiisa iyo wixii la xujaysto yacni saxiixun lidaatihi wa saxiixun ligayrihi wa xasanun lidaatihi wa xasanun ligayrihi maqbuulkay soo wada gudagelayaan kulligood maca mutawaatirkooda iyo aaxaadkooda dhammaan wixii la xujaysto maqbuul bay soo gudagelayaan marduudna wax alla wixii daciif ah ayaa markaasi soo gelaya waa taqsiim ama waa qaybin aan sa u qaybinnay marra waxaanu nidhi sida beytka hadda meesha horteenna yaalla wuxuu bilaabay saxiixa inuu noo sheego shuruuda saxiixa waa meeqa xadiidka saxiixa ah Eh, shuruudiisu waa meeqa eh, waan jeclaan lahaa hal qof haddaan weydiin lahaa oo microfonka soo qabsan lahaa waan jeclaan lahaa marka eh, qofka wejigay ku dhaco hadda ardada halkan ku jirta waxaa hortaydaa kow labo saddex afar shan ba hadda magacyadooda aan ii muuqanayo dabcan kuwa kalena way ka sii hooseeyaan marka cabdullaahi eh, yuusuf andortable doorta bal cabdullaahi yuusuf haddau microfonka siin lahayd aan jeclaan lahaa sukar inuu noo sheego shuruudu saxiix waa meeqa hadduu microfonka soo qabsan lahaa aan jeclaan lahaa waayahay cabdullaahi yuusuf microfon ma wataba allahu akbar waxaan dooranayaa marka eh, ninka la yidhaahdo eh, shu maya waa gabadh daayib waa yahay wiilashi meeshuu ku yadhiimee sheekho gabdhaha meesh ka buuxaan u malaynayaa calaa kulli xaal shuruudu saxiix waxaa weeyaan waa shan haddaad xusuusataan si aan wakhtiga uga faa'iisanno inaan dib idiin xusuusiye unbaan rabaa beydka saddexaad fiiriya mu'alifku wuxuu yidhi raximahu allah awaluha asaxiixu wa huwa matasal ayuu yidhi yacni aqsaamta uu yidhi wadii min aqsaami alxadiidi cidda wuxuu yidhi awaluhaa ay awalu hadi alaqsaam asaxiixu wey saxiixu waa midkee wa huwa matasal waa midka uu xidhiidhsamo isnaaduhu isnaaduhu sanadkiisu uu xidhiidhsamo xadahanaa xadahanaa xadahanaa walam yushad oo aan wax shuduuda la imaanin oo aan cid ka fiqaysan ama ka xoog badan uusan khilaafin walam yucal wax cillo ah cillada khafiga iyo midda muuqata xadiidka waa inuusan idiraab noqonin waa inuusan matnigiisa iska hor imaanin wa wa wa wa ku keena cilada idan xadiidka saxiixa ah oo saxiixun lidaatihi baan ka wadaa wuxuu leeyahay shantaa shardi buu leeyahay shantee weeyaan cadlun daabitun can midlihi cadlun daabit ka hore muxuu ahaa itisaalu sanad awaluhaa soo mutasal ka labaad wuxuu ahaa walam yushada ka saddexaad muxuu ahaa walam yucalla waa saddex ka afraad waa maxay cadlun ka shanaad waa maxay daabitun shantaas ayuu sharti ayuu leeyahay sanadka oo dhanna waa inuu can midlihi waa in mataqaanaa laga raro idan maxaad ogaatay alxadiidu alxasa saxiixu lidaatihi horta shantaas sharti ayuu leeyahay intaa waad garatay xadiidka magicii saxiixu lidaatihi ayaa la yidhaahdaa kow beydka shanaad u laabo beydka shanaad u laabo marka sheekhu markiiba wuxuu u booday hadduu saxiixun lidaatihi ku baray walxasan buu ku baray xasankana waa xasanu lidaatihi si kooban waxaad u qaadataa xasanu lidaatihi iyo saxiixun lidaatihi waa isku shardi wey shantii sharti ittisaalu sanad maxaa la yidhahdaa cadamu shuduud wa cadamu alcilla iyo cadligiiyo daabidkii shantii arrimood baa laga doonayaa maxaa u dhexeeya marka talow maxaa u dhexeeya horena waan u sheegnay laakiin waan idinsii adkaynayaa maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya hal hal mid hal sifa bas daabidka ma aragteen xagga xifdiga ayaa rijaasha saxiixun lidaatihi ayaa xoog badan marka waxaa u dhexeeya haddaad xustaan taamu dabti iyo khafiifu dabti labadaan baa u dhexeeya so wax sahlan ma waa waxaad u sahlan wey saxiixun lidaatihi ma fahamtay nacam xasanun lidaatihina waa inaad fahamto waayo taamu dabti iyo khafiifu dabti ayaa u dhexeeya halkaa labadooda waxaa ku guda jira marka waxa la yidhahdaa saxiixun ligayrihi saxiixun ligayrihina waa fududya see ku fudud fududya saxiixun ligayrihi waa xasanun lidaatihi oo matnigiisu hal mid yahay matniga xadiidka laakiin ruwaadda xadiidkan warinaysa duruqda iyo waddooyinka ay ku kala imaanayaan laba iyo ka badan noqday bimacnaa xadiid baa sanadkan ku yimid waa xasanun lidaatihi haddanana xasanun lidaatihi haddana xasanun lidaatihi saddexdaa ama labadaasoo isbiirsaday ayaa waxay noqdaan intay kor u kacaan oo garaadii la dallacsiiyo ayay saxiixun ligayrihi noqdaan intaa way waxbay isku jira soo basiid ma waa anigoo ku idhi xasanun lidaatihi lagu daray xasanun lidaatihi wuxuu ku soo baxayaa saxiixun ligayrihi bas maxaa kuu soo hadhay waxaa kuu soo hadhay haddaad mar bartay saxiixun lidaatihi oo xasanun lidaatihi aad baratay oo saxiixun ligayrihi aad baratay waxaa kuu soo hadhay hal mid mataqaanaan waa xasanun ligayrihi xasanun ligayrihi waxaad u fahamtaan waa xadiid daciif ah laakiin bisharti uusan ku jirin daciif markaan leeahay calaamadihii waxaa laga waayey saxiixa iyo xasanka waa intaaso saa u qabso saa u fahma calaamadihii saxiixa saxiixun lidaatihi iyo iyo xasanka labadaas ayaa laga waayey bes labada ayaa laga waayey hadda shaashada hortiina taala fiiriya xasanun saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi dhinaca midigta ah marka shax fiican baa meesha ku taala maasha allah hadda maqbuulka waa saxiix kow iyo xasan u fiirsada saxiixi iyo xasan saxiixii marka hoos u soo dhaadhac saxiixun lidaatihi muxuu sii kala bax hore u soco ishaarada saxiixun ligayrihi laakiin labadaas aynu kala fahmaynaa waata hadda aan sheegnay saxiixun lidaatihina shantii sharti buu dhammaystirnay kow xasanun saxiixun ligayrihina waa xasanun lidaatihi igu qabo xasanun lidaatihi ku qabo ishaarada maya maya xasanu lidaatihi ay waa xasanu lidaatihi xasanu lidaatihigaasi oo laba dariiq oo mid walba xasanu lidaatihi ku yimid gadaal u soo noqo ayaa wuxuu imaanayaa saxiixun ligayrihi waa saxiixun eesh ligayrihi waa intaa ayib xasanu ligayrihi tag marka xasanu ligayrihi waa xadiidka laga waayay gadaal u soo noqo xasanka iyo saxiixa shuruudoodii baa laga waayey yacni shantii sharti baa laga waayey sidaa daraaddeed muxuu yahay waa xadiid daciif ah laakiin daciifnimadiisu bisharti u fiirso waa inuusan ku jirin nin kadaab ah beenaalo ah aw muttahamun bilkadib ama beenba lagu tuhmo idan waa rag maxaa la yidhahda dacfigood intaa ka sokeeya leanna daciifku darajaad buu leeyahay daciifku darajaad buu leeyahay tusaale mursalka iyo ma isku mid baa mucadalka ma isku mid baa isku mid maa midna raawigiibaaba laba ka maqan yahay oo majhuulan la aqoonin midna cidda laleeyahay waayo waa un saxaabi marka isku darajo maa soo maartaan isku darajo maaha kan in yar unbaa ka dhiman kan laakiin wax badan baa u baahan in la baadho darajaadku marka isku mid ma aha marka xasanu ligayrihi waa daciif lagu daray daciif lagu daray daciif hadduu doono ayaa intuu dargaradadiisu kor u soo kacaan oo ay darajadiisu kor u soo kacdo yaa hadda ishaarada aad arkaysaan wuxuu noqonayaa xasanun ligayrihi idan inta la xujaysta mar labaad fiiriya inta la xujaysto waa inta hortiina taalla koow aywa inta hadda ishaaradu ku wareegeysanayso weeye ima inuu yahay saxiix saxiixun lidaatihi ina inuu yahay saxiix saxiixun ligayrihi ima inuu yahay xasan xasanun lidaatihi ima inuu yahay xasan xasanun ligayrihi intaa inaan fahmnay baan u malaynayaa darsigeenni u dambeeyeyna intaas ayuu ahaa hadda waanu ka soconaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo darsigeennii baan marka aadaynaa mar labaad ii soo celi wuxuu yidhi mu'alifku raximahu llahu tabaaraka wa tacaala waalxasanu xadiidka xasanka ah almacruufu waa midka la yaqaano turqan xagga maxaa la yidhahdaa wadooyinka iyo turuqda uu ku imaanay xagga sanadka oo waqadad ay ahaata rijaaluhu maalinta hore waa faacil baa waa ismu hadad wey waa ismigeedii weeye waqadad rijaaluhu rijaashiisuna ay ahaatay ishtaharad mid caan baxday oo sidaa xadiidka saxiixa u caan baxday laakiin lasaxiixi yacni wax yar bay ka hooseysaa waa dabtigii weeyaan kadibuu uu daciifka u gudbo wuxuu yidhi wa kullu maa xadiid dhammaantii xadiidkaasoo can rutbati lxusni darajada xasanka la yidhaahdo qasura ka gaabtay fa huwa daciifa u aqsaaman kuhur waana daciifa waa qaybo aad u badan darsigeenna halkaasuu noogu jooge bal aan ka bilowno qodobka toddobaad darsigeenna wamaa udifa lnabiy lmarfuucu wma litaabicin huwa lmaqtuucu darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa beytka toddobaad mu'alifkuna raximahu allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wamaa xadiidka udiifa la tiiriyo linnabiyi sala allahu calayhi wasalama nebi muxammed loo tiiriyo oo la gaadhsiiyo almarfuucu ayaa la yidhaahdaa xagga culummada ee mustalaxulxadiidka waxay u yaqaanaan xadiidka nabiga loo tiiriyo waxay u yaqaanaan almarfuucu ayaa loo yaqaan waxaan doonayaa hal arrin inaad iga qabataan oo ah xadiidka marfuuca ah macnihiisu ma aha inuu saxiix yahay macnihiisuna maaha inuu daciif yahay taa hadda anu kaalama hadlayo qad yakuunu saxiixan wqad yakunu daciifa waqad yakunu صaxiixu lidaatihi waqad yakunu xasna ilaa akhiri wuu noqon karaa xadiidka marfuuca ah wuxuu ukhushuucayaa u khuduucayaa camaliya fax ayuu u khuduucayaa hadda waa saxiix iyo waa daciif kama hadlaye waxaan ku barayaa wax la yidhahdo wasfi iyo tilmaan ee xugun kuma barayo xugun waan ku soo baray xugun waa soo dhigatay laakiin tilmaantaan ku barayaa wasfi baa la yidhaahdaa waa tilmaan idan xadiidka nabiga loo kor yeelo maxaa la yidhaahdaa magiciisa qabso almarfuucu ayaa horta magiciisa la yidhaahdaa si kooban marka aan oogu noqdo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala xadiidka marfuuca ah waxaa la yidhaahdaa tacriifkiisa maa udiifa ila annabiyi صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا intaa waa muhiim taalibulcilmiga inuu qorto waa muhiim ma udiifa ila الnabiy almarfuucu soo kuma dhihin waxaa nebiga loo tiiriya qowl buu noqon karaa hadal ficil buu noqon karaa fal taqriir buu noqon karaa wax agtiisa lagu sameeyey oo uusan ka hadlin asaga agtiisa intii lagu sameeyey ayuusan ka hadlin waa taqriir ama maana intii lagu sameeyey buu qiray oo yidhi waa sax aw wasfan ama tilmaam buu noqon karaa tilmaantaasoo la xidhiidha fii khuluqihi wa fii khilqatihi fii khuluqihi wasfigaasoo la xidhiidha fii khuluqihi nabiga dhaqankiisa wa fii khilqatihi iyo abuurkiisa idan aan ku celiyo mar labaad wamaa udiifa lilnabiyi lmarfuucu markuu leehay alxadiidu almarfuucu qeexidiisu iyo tacriifkiisu waxaa la yidhaahdaa ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أيما قرتي جالس بقصينا يا قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا في خلقه أو خلقته macnaheedu intaasoo laisku soo duuduubay waa ma waxaa la yidhahdaa alxadiidu almarfuuc oo uu ku yidhi wamaa udiifa linnabiyi lilnabiyi almarfuucuu ku yidhi marfuucu waxaa la yidhahdaa wixii nabiga la gaadhsiiyey oo loo tiiriyey qaala rasuulu llahi la yidhi sal ly slam marfuuc baa la yidhaahdaa shaygaasi nabiga loo tiirinayo muxuu noqon karaa qowl buu noqon karaa ficil buu noqon karaa wuxuu isagu qiray ama taqriiriye buu noqon karaa oggolaaday waxay noqon kartaa tilmaanoo ka kooban akhlaaqdiisa ama abuurkiisa nabiga sala allahu calayhi wa aali wasalam haddaba waxaad qorataa afar qaybood bay u qaybsantaa xadiidulmarfuuc afar qaybood buu u qaybsamaa qaybta koowaad waa saan sheegno almarfuucu alqawliy waxaa weeyaan waa marfuuca maxaa la yidhahdaa iikee loo yaqaana qawliga oo nabigaa ku hadlay sala allahu calayhi wasalam raawiga wuxuu leeyahay ama kayrkii qaala rasuulu llahi kada inama alacmaalu binniyaat tusaale u qabso yacni qowlka nabigu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama inama alacmaal waa kaa waa xadiidkii baa marka laguu sheegayaa aw man camila camalan laysa hal xadiidun tusaale u qabsa adugu qowlka nabiga markaa saasuu waxaa la yidhahdaa almarfuucu alqowli waa marfuuc xagga qowlka ah oo nabiga loo tiiri nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam kaasi waa qodob tusaalihiisu muxuu ahaa inuu saxaabigu ama ama uu yidhaahdo qaala rasuulullah mathalan ama taabiciguba hadduu doono ha dhaho qaala rasuulullah wax nabiga la gaadhsiiyo oo la dhaho qaala rasuulullah marfuuc baa la yidhahdaa adaa dhihi kara hadda qaala rasuulullah sala allahu aleyh wasalam ayib almarfuucu alficli falki baa iisoo haray waxaa jira yacni xadiidkan waa marfuuc oo ficli ah ficli maxaa laga wadaa fa raawigii saxaabigii ama taabicigii cidday doontaan noqotee waxay tidhi facala rasuulu llahi kada nabiga waxaa sameeyey kaana maxaa la yidhahdaa facala rasuulu rasuulullahi sal ly slama kada nabiga arrintaas sameeyey wara'aytu rasuula allahi yafcalu kada nabigaan arkay asagoo arrinkaas samaynaya nabigaan arkay sala allahu alay wasalama asagoo arrinkaas samaynaya kaana maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa ficli ayaa la yidhahdaa idan alqawlu almarfuucu alqawli waalmarfuucu alficli midka saddexaad almarfuucu taqriiri waa kaan sheegaynay inaad tacriifkan kusoo qeexnay sooma waa xadiidkan marfuuc laakiin muxuu macruuf ku yahay attaqriiri taqriiri waa maxay saxaabiga ama ciddaa hadalkan wadata waa inay dhahdo fucila bixadrati nabiyi kada wa kada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo goobjooga ayaa waxaa la sameeyey oo asma waxay leedahay dabaxnaa calaa caadi rasuuli illaahi farasan wa naxnu fi lmadiinati faakalnaa waktigii nabiga ayaanu qalannay faras waanu cunnay oo fiirso soo ma artid yacni waxay le waanu cunnay nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wakhtigiisa ayaanu maxaanu qalannay waxaanu qalanay faras oo waanu cunnay gabadhii jaariyadayd nabi wuxuu ku yuri ayna allah markaasay ku tiri allahu fi samaa faaqar fa aqar allahu fi samaa man ana anta rasuulullah actiqa fa inahaa mu'mina marka wixii fal ah wixii yacni nabiga lagu agsay fucila waa la sameeyey bixadrati nabiyi nabigoo jooga ayaa kadaa wa kadaa wa aqara nabiyu hada alficla nabiguna ficilkaasuu qiray oo ogolaaday kaana maxaa la yidhahdaa almarfuucu taqriiri baa la yidhahda kii hore muxuu ahaa koowaad almarfuucu alqawli inama alacmaalu binniyaat almarfuucu alficli muxuu ahaa yacni waxa weeyaan facala rasuulu ullah nabiga ayaa arrinkaas sameeyey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yacni facala maxaa tusaalaada ka siiya matalan lambarka labaad ku noqda matalan facala rasuula sl waa maxay caaisha waxay leedahay dakhala annabiyu nabigaa soo galay guriga wahuwa huwa yatasawak asagoo cadaynaya waa ficil waa ficil nabiga sal ly slam asagoo ficilkaas samaynaya ayuu nabigu soo galay sala allahu caleyh wasalam qodobka saddexaad muxuu ahaa attaqriiri nabigu waa ogolaaday wuu saxiixay wuu shaabadeeyey agtiisaana arrinkaa lagu sameeyey qodobka afraad waa almarfuucu lwasfi waa tilmaan oo raawiga ama cidda xadiidka kor yeelaysa waxay leedahay nabigay tilmaami labayna u qaybsataayo qayb waxay tilmaantaa akhlaaqda iyo dhaqanka nabiga qaybna abuurka nabiga sala allahu caleyh wasalam fa mathalan nabigu kaana ajwada annaas dadka ilaahay abuuray midka ugu deeqsisan buu ahaa nabigaa la tilmaamayaa sal ly slam ashjaca annaas dadka midka ugu geesisan buu ahaa idan waxa weyaan waa wasfi waa tilmaan nabiga laakiin nabiga loo koryeelayo calayhi salaatu wasalaam kaana ajwad annaas wa ashjaca annaas midka ugu deeqsisan ee ugu geesisan ayuu nabigu a sala alay salam mar waxaa la tilmaamayaa nabiga maxaa la yidhahdaa abuurkiis iyo sidaa loo abuuray markaasaa waxaa lihi kaana ribcatan min arijaal ribcatan min arrijaal laysa biاطawiili اlbaa'ini walaa bilqasiir yan nabigaa la tilmaamaya ribcatan min arrijaal waa maxay wuxuu ahaa nabigu ragga nooca dhexdhexaadka ayuu ahaa xagga itaalka laga hadlayaa xagga itaalka nooca dhexdhexaadka a ahaayo laysa biاطawiili اlbaa'in yacni dheeri iska baxdayna ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaaban oo isku xidhxidhanna ma ahayn garbihiisu way kala degsanaayeen nabiga marka la tilmaamay sal ly timihiisu marra waxay gaadhayeen shaxmata udunayhi labadiisa dhagood meesha yaree soo lalmata marna garbaha ayay gaadhayeen nabiga sal ly selam marka intaas waxaa la yidhahdaa xadiidka marfuuca ah qaybaha uu u kala baxo idan saasuu sheekh wuxuu yidhi wamaa udiifa lilnabiyi almarfuucu wixii nabiga loo tiiriyo magicii almarfuuc marfuucu meeqaan u qaybinay afar baan u qaybinay marfuuc qawli ah oo wax lagu hadlay oo nabigu uu hadal xadiidka sheegay iyo alqowlu almarfuucu alficli oo waxaa weeyaan nabiga laftiisa waxaa sameeyey waa cadayanayey wuu weysaysanayey kaana yamsax khufayhi labadiisa masaxanay waa fal uu nabigu samaynay sal alla alay salam alqowlu taqriiri nabiga agtiisaa lagu sameeyey faras baanu qalannay waanu cunnay nabiguna waa arkay sal ly salam soo maart ayna allah allahu fi samaa ayay tiri gabadhii waa ka tusaale aan ka wadaynaa almarfuucu alwasfi waa maxay waa nabiga akhlaaqdiisa oo mar la tilmaamo iyo abuurka qaabku ilaahay u abuuray oo uu tilmaamo mar la tilmaamo sida ilaahay u abuuray tabaaraka wa tacaala idan intaa waan idinkuma badinayo intaasa idinka dhigaya midda koowaad wamaa udiifa linabiyi lmarfuucu idan xadiidka marfuuca waad baratay maan sooma waa saxiix iyo waa daciif iyo waa xasan iyo iskuguma imaanayno qad yakuun wa qad laa yakuun inuu noqdona waa laga yaabaa inuusan noqonin waa laga yaabaaye waan kugu soo celinayaaye wasfi iyo tilmaam baan ku barayaaye wixii nabiga loo kor yeelay cilmiga mustalaxa ragga yaqaana waxay u yaqaanaan marfuuc wamaa litaabicin fa huwa almaqtuucu beydka shadrigiisa labaad mualifku wuxuu yihi raximahu llah wamaa litaabicin waxa uu taabici dhaho maxaa la yidhahda uu kor yeelana oo qaala rasuululahi uu taabici dhahona fa huwa almaqtuucu yani maxaa wixii taabici loo kor yeela ujeedaa waxaa la yidhahdaa fa huwa almaqtuucu ayaa la yidhahdaa maqtuuc horta maxaa la yidhahda maqtuuc waxaa la yidhahdaa huwa maa jaa'a can taabiciina mawquufan calayhim waa wixii taabici loo kor yeelo oo ayaga ku eg maaha inuu qaar rasuullahi u leeyahy qaar rasuullahi inuu leeyahay maaha carabka igaga dhacay maa maxay macnaheedu waa waxa taabiciga lagu istaajiyo qaala alxasanu albasriyu baa luyii maalan qaala ibraahiim ibnu maxamed ilmuntashir baan badalan qaala masruuqun qaala mujaahidun qaala cikrima mathalan qaala abulcaaliya mujaahid binu jabrin aduu taabiciga rab soo qabso ama taabici weyn ha noqdo ama taabici yar ha noqdo idan maa huwa maa jaaa can ataabiciina mawquufan calayhim waa wixii taabiciinta ku eg baa la dhahaa taabiciga wixii taabiciga ku eg baa maqtuuc la yidhaahdaa waa wasfi la soco hay weydiinin qad yakuunu saxiixan wa qad yakuunu daciifan waxay camaliyadda iyo dhakhtarnimada bay u khuduuci doontaa sida loo baari doono hadhowto laakiin ogow hadda waxaan axaadiida daciifkay ku jiraan way ogtahay taas qismu dacfi daciifkay ku jiraan laakiin waa waxa la baarayo oo saxiina wuu noqon karaa daciifna wuu noqon karaa hadda taa kuma barayo wasfi iyo tilmaam baan ku baraya taabiciga waxa ku eg maxaa la yidhahdaa maqtuuc huwa tacriifkiisa huwa maqtuucu waa maa jaa can اtaabiciina mawquufan ko calayhim wuxuu noqon karaa aqwaashooda iyo afcaashooda inta uu ka imaan karaa yacni min aqwaalihim wa afcaalihim xadiidka maqtuuca laba qaybood bay culimmadu u qaybiyaan oo waxay dhahaan almaqtuucu alqowli yacni waa xadiid maqtuuc ahoo qowl ah xasanulbasri baa wuxuu yidhi raximahu allah fi asalaati khalfa almubtadic markuu ka warramayey nin ahlu bidaca ma lagu tukan karaa gadaashiisa oo ma lagu xidhan karaa wuxuu yidhi salli wa calayhi bidcatu maalan ku daba tuko bidcanimadiisana asagay saaranta dabcan bidcadu haddayna hayru hadday mukafiro ahayn iyo shuruuday leedahay laakiin hadda ka qowl ahaan baan ka qabsanaynaa salli wa calayhi bidcatuhu ayib xagee buu ka keenay xasanulbasri hadalkan xagee buu ka keenay waxaa laga yaabaa inuu mawquufun calayhi yahay waxaa laga yaabaa inuu sanad leeyahay oo marka dambe loo helo xadiis xasana saxiixa xasanu ligayrihi inuu noqdo waa suurtagal marka wuxuu yihi wlmaqtuucu lficli alqowli huwa qowlu lxasani اlbasri fi الsalaati khalfa اlmubtadici salliu calayhi bidcatu marka almaqtuucu lqowli baa la yidhahdaa waxaa kale oo qodobka labaada almaqtuucu lficli ficil ahaana way dhici kartaa waayo masruuq raximahu اllah waa taabici ardadii caaisha hooyadana caaisha ayaa wuxuu samayn jiray wuxuu raaricin jiray maxaa la yidhahdaa xijaabka baynahu wa bayna ahlihi asaga iyo reerkiisa xijaab buu dhexdooda dhigi jiray markaasuu maxaa la yidhahdaa salaaduu qaabili jiray marka soo maars marka ficil buu samaynayaa marka marka ficilkan wuxuu u baahan yahay daliil soo maars ficilkan daliil buu u baahnaan doonaa marka ma ficil asaga ku eg ba mise waa ka duwan yahay calaa kulli xaal wixii taacib taabiciga ku eg waxaa la yidhaahdaa magiciisa maqtuuc ayaa la yidhaahdaa isku soo duuduubo xadiidkii hore ee ahaa maa udiifa lilnabiyi lmarfuucu iyo midka iyo maxaa la yidhahdaa isku soo duuduuba waxaa dhahdaa ninkan saxaabiga ah radia allahu tacala saxaabigu marka uu nabiga u koryeelayo sal ly slam ama qofkan kale markuu u kor yeelayo nabiga sala allahu aleyh wasalam shuruud baa lagu xidhaa shuruudda ku xidhan waa maxay waxay dhahaan in lam yakun min qabiili ra'yi waxan uu u kor yeelayo maxaa la yidhahdaa waxay dhahaan almarfuucu xukman bay qaybiyaan yacni wax xugun ahaan marfuucu ah oo almarfuucu xukman maxay ka wadaan waxay dhahaan waa maa kaana lahu xukmu almudaafi ila nabi sal ly slam maa kaana lahu xukmu lmudaafi ila nabi sal ly slam waa wax leh xugun tilmaamaya in nabiga loo tiirinayo waxan inay nabiga ka sugnaato sal ly slam waxaan E, e, e, inay nabiga ka sugnaatay xugun laga fahmayo oo tilmaamaya wa inuu leeyahy arrinkaa noocaa ku yimaada waxaa la yidhahdaa almarfuucu xukman waa xadiidkii hore la socda almarfuucu xukman oo maxaa ka mida bay dhaheen in lam yakun min qabiili ra'yi yacni waa inuusan qofkan saxaabigan ra'yigiisa wax ka soo fulaya waxaan waa inaan loo arkaynin mathalan haddaan soo gaabiyo waxaad ku garanaysaan mathalan saxaabigiibaa wuxuu ka warramay wax khaybiyaad ah ama wuxuu ka waramay wax caqiidada ka hadlaya ama wuxuu ka warramay wax jannada ka hadlaya ama wuxuu ka warramay wax naarti ka hadlaya soo maarti arrimaha noocan ee khaybiyaadka ah ee jannada iyo naarta iyo waxbaa la jannaynaya waxbaa la cadaabidani haddee waa cibaado oo daliil bay u baahan tahay ma dhici karto saxaabigu inuu dhaho ilaa inuu xadiis saxiixa u haysto oo nabiga ka maqlay mooye sala allahu alay wasalam laakiin wuxuu tafsiir laga qaadanayo iyo oo kelimo uu tafsiirayo iyo ee wixii kaloo israa'iiliyaad laga soo wariyy waayo waxaa jira nimanka la yidhaha cabaadilada cabdullaahi binu cabbaas cabdullaahi binu camr binu caas cabdullaahi binu cumar kulligood waxaa weeyaan dadkii ghaswatu yarmuuk markay dhacday yacni waxaa weeyaan kutub fara badan oo reer banu israa'iil ay ahaayeen bay gadaal u akhriyeen oo waxay aada oga faa'iidaysteen kacabul axbaar markuu soo islaamay kadibna way ka faa'iidaysteen marka waxyaalo fara badan oo israa'iiliyaadana marka haddaynan caddaanin inay israa'iiliyaad tahay maalan marka cabdullaahi binu cabbaas iyo cabdullaahi binu camar binu caas iyo cabaadilada nimanka loo yaqaano cabdulaahi binu cumar iyo ragga cabaadila laysku dhahaa raggaas iyaga ah waxay wax ta'hiir ku lahaayeen ee ghaswatu yarmuug kutub badan oo mataqaanaa laga soo qab laga soo qaatay iyo kacabil akhbaa axbaar ayaa xoogaa raad ku lahaa isku soo duuduub maxaan rabaa inaan dhaho saxaabigani waxa uu kor yeelayo ou leeyay wamaa udiifa linnabiyi almarfuucu aan leenahay waxa weeyaan waa hadduusan ahayn wax isaga ra'yigiisa ama uusan tafsiir ahayn ama uusan ahayn maxaa la yidhahdaa wax reer banu israa'iil loogu tuumaye haddaynan ahayn hase yeeshe eh waxa weeye wixii qiyaamada iyo jannada iyo naarta iyo waxaa alla xidhiidha haddee kolba deliil bay u baahan tahay waa idinku bedii sooma wamaa udiifa linnabiyi lmarfuucu wamaa litaabicin fa huwa almaqtuucu nacam والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل beydka sideedaad wاlmusnad اlmutasilu اlisnaadi min raawiihi xata almustafى walam yabin ka sagaalaad wamaa bisamci kulli raawin yattasil isnaaduhu lilmustafaa falmuttasil labadan bayd culummada qaar baa isku macno ka dhigay qaarna way kala bedeleen wuxuu sii mu'alifku yidhi walmusnadu ay alxadiidu almusnad xadiidka la tiiriyey walmusnadu almuttasilu xadiidka musnadka ah almuttasilu ee xidhiirsamay sanadkiisu almutasilu lisnaadi waa midka uu sanadkiisu xidhiirsamay min raawiihi laga bilaaba raawigoo bukhaari a ah maalan xata almustafaa inta lagaga tago nabiga sala allahu calayh wasalama haddee nabigu buu soo qabtay ama taabiciga lagaga tago midkuu doono ha noqdo ama saxaabiga lagaga tago kulli yacni ila almustafa lilmustafa ay ila almustafa walam yabin ay walam yanqatic sanadkaana uu kala gu'in wuxuu rabaa inuu ku dhaho xadiidka laga soo bilaabo imaamu albukhaari tusaale ilaa nabiga sala allahu aleyh wasalam sanadkiisu xidhiirsan yahay magiciisa waxaa la yidhahdaa musnad waa intaa wuxuu raba inuu ku baro bes hay weydiinin ma saxiixba ma daciifa taa hadda ma daraasaynayno taase kama hadlayno waayo waxaa laga yaabaa sanadka xidhiirsan weligood inay wada ducafo ka buuxaan waxaa laga yaaba inay wada kadaabiin ka buuxaan hadda ujeeddadu taa ma aha laakiin wasfi iyo tilmaam baa lagu baraya waxaa lagu yidhi xadiidka raawiga ilaa nabiga laga geeyo xidhiidhsan ee sanadkiisu isku xidhan yahay waxba kala go-nayn ee aan mataqaanaa ilaa laga geeyo maxaa lay saxaabiga ama nabiga laga geeyo sal l slam xadiidkaasi magiciisa musnad unbaa la dhaha waa intaa waxa beyt kalelintu tilmaamaya waa intaa almusnadu xadiidka musnadka la yidhaahdo waa almuttasilu lisnaadi waa midka sanadkiisu uu xidhiidhsamo oo uu sa wada taxan yahay sida tusbixi uu se u taxan yahay laga bilaabo min raawiihi xadiidkani raawiga wariyey sanadkan kaxaynaya ila xata almustafa ila eh, maxaa la yidhahdaa eh, xata almustafa baan u jeedaa ilaa nabiga laga geey sal l salam laga gaadho walam yabin aan kala gu'in idan xadiidka beyd kaste wuxuu tilmaamayaa xadiidka uu sanadkiisu xidhiidhsan yahay lagama hadlayo macadliba makana ma kana taasi lagama hadlayo horey baa ad ku soo baratay awal waa saxiixu wawa matasal isnaadi walamshad shuruudda hore usoo baratay hadda shuruuddaa kuma barayo waxaan ugu celcelinayo waxaan diidayaa inuu kan iyo kii iskaga keen khaldamo walmusnadu xadiidka la yidhahdo musnadka almuttasilu lisnaadi waa midka sanadkiisu uu xidhiirsan yahay min raawiihi laga bilaabo saxaabiga ee qofka wariyo bukhaari oo kalea xata almustafaa inta laga gaadhayo nabiga sala alla alay salam walam yebin aan markaa kala gu'in beytka sagaalaad intaan buu ku baraya wamaa bisamci kulli raawin yattasil isnaaduhu lilmustafaa falmuttasil culamada qaar baa isku mid ka dhigay wax yar baan ku kala farqinaynaa wamaa xadiidka bisamci kulli raawin ay bisababi samci kulli raawin raawin la arkaay maqalka uu ka maqlay sababkiisa yattasil isnaaduhu uu sanadkiisu saa ku xidhiidhsamay lilmustafaa ila almustafaa inta nabiga laga gaadhayo xadiidka magaciisana falmuttasil ayaa la yidhahdaa u fiirso almuttasil ayaa magaciisa la yidhahdaa xalayarada oo keliya kii hore marka maxaa u dhexeeya waxaa laga yaha culummadu qaar baa isku mid ka dhigay waa aniga dhini qaarna waxay dhaheen maya e lafdiga kani wuxuu sitaa samaac mid walba midka kale inuu ka maqlay markaa u fiirso farqigaas baa u dhexeey wamaa bisamci kelimada ku dhaafin wamaa xadiidka bisamci kulli raawin raawin la arkaaye bisamci kulli raawin raawin la arkaa maqalkiisa iyo sababkiisa uu maqalka sababkiisaaye yatasilu isnaaduhu uu sanadkiisu ku xidhiidhsamo sanadkan maxaa xidhiidhiyey maanta maqalkaa xidhiidhi kan wuu ka maqlay kana wuu ka maqlay kana wuu ka maqlay kana wuu ka maqlay lilmustafaa ila almustafaa inta laga gaadhayo falmuttasil kana waxaa la yidhahdaa maxay muttasil ayaa la yidhaahdaa kii hore umusa shartiin samaaca kii hore samaaca uma shartiin laakiin waa laga yaabaa shuruudii bukhaari iyo muslim baa u kala duwan wamaa bisamci kulli raawin yattasil isnaaduhu lilmustafaa falmuttasil idan hadda maxaan soo barannay xadiidka marfuuca la yidhahdo soo barannay maqtuucana waan soo barannay musnad xadiidka la yidhahdana waan soo barannay muttasil xadiidka la yidhaahdana waan soo barannay musalsalun qul maa calaa wasfin ataa mithlu amaa wallahi anba'aniya alfataa kadaka qad xadathaniihi qaa'imaa أو بعد أن حدثني تبسما مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى بيت كتبنات مؤلفك رحمه الله wuxuu nagu barayaa wasfi kale iyo tilmaan kale oo ahlucilmigu baabkan ku takhasusay mustalaxa ah ay u baxsadeen waa maxay waa xadiid la yidhahda musalsal waa xadiid laya musalsal waxaa aad ii cajabiyey su-aal asbuuci horena la weydiiyey oo uu sokor si fiican ooga jawaabay oo ah ardaygu mustalaxa baranayaay waa inuu barto alfaadda iyo cilmigan waxa loo isticmaalayo cilmi walba waxaa loo isticmaalaa kelimaad kelimaadka waa inaad barataa kelimaadka waa inaad barataa itisaal waa inaad barataa cadli daabit maxaa la yidhahdaa macruuf turqan marfuuc maqtuuc mucallaq mudall alfaata waa inaad barataa mid walbana macnihiisa aad taqaanaa wuxuu yidhi mualifku musalsal xadiid la yidhaahduna baraya balaan macneeyo musalsalun xadiidka laga yaqaano musalsalku qul waxaad dhahdaa maa xadiid weeye calaa wasfin tilmaam dusheeda ku yimid ama qul waxaad dhahdaa maa xadiid weeye ataa yimid calaa wasfin tilmaam dusheed ku yimid idan hay-ad iyo kayfiyo iyo tilmaan la yaqaano aan waxna kaaga tilmaami doono xadiidka ku yimid baa waxaa la dhahaa musalsal soo wax dhib yar ma haa waa dhib yar yahay musalsalun qul maa calaa wasfin ataa xadiidka musalsalka ihi qul waxaad adaa maa xadiid weeye ataa yimid calaa wasfin tilmaam dusheed ku yimid tilmaam buu leeyahay wuu kuu tilmaamay oo wuxuu ku yidhi mithaalkii matniguu kugu qoro wuxuu ku yidhi mithlu tusaale amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye amba'anii waxaa ii waramay xadiidkan ii waramay alfataa wiilyarowgan yani wiilkan yarka ah wiilkan yarka abaa xadiidkan ii waramay amaa wallahi eesh amba'anii yalfataa xadiidkan qof kasta oo xadiidkaa hadda uu tusaalooyin belin axaadiidtu xadiid walba oo noocaasa markuu qof warinayo wuxuu leeyahay anba'ani alfataa ama baydkay tobnaad kadaaka waxaa lamida qad xadaaniihi qad xadaaniihi xadiidkan waxaa ii waramay uu ii waramay qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wasfi iyo tilmaan idan nin kastaoo xadiidkaa warramaya waa istaagaa nin kasta oo xadiidkaa ka warramaya ah, khaaska ah ee nabigu sidaa sameeyey sala ly salama waa inuu istaagaa marka musalsal baa la yidhahdaa istaaggaasaa musalsal ah aw bacda an xadaanii an xaddaanii maya markuu xadiidka ii sheegay kadib ayuu tabasamaa wuu muusooday wuu dhoolla caddeeyey marka nin walba markuu xadiidkaa sheego waa inuu dhoolla cadeeyo saa waa inuu dhaha wey tabasama marka xadiidka musalsalka waxaa la yidhaahdaa matafaqa aruwaatu aan tacriifino matafaqa aruwaatu qorta hadda alxadiidu almusalsal huwa matafaqa aruwaatu fiihi matafaqa aruwaatu fiihi matafaqa aruwaatu fiihi calaa shayin waaxid mattafaqa aruwaatu fiihi calaa shayin waaxidin فيma yتacalq bالraawi والriwaayة فيma yتacalaq bالraawi والriwaayة aw aw الriwaayة فيma yتacalaq bالraawi aw الriwaayة aan ku celiyo xadiidka musalsalka qeexidiisu waxaa weeye waa matafaqa aruwaatu fiihi matafaqa alruwaatu fiihi calىa shayin الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية معني سوامة وحديثك أي رواة حديثك سوري اسكو وافقين دحديسة هل وح رواة با هل شيء اسكو وافقين أما الرواة انتوضا بدن با شيء اسكو وافقين كو شيء واحد با اسكو وافقين أو حقيقة يميد waa fii ma yatacallaqu biraawi aw alriwaaya ama raawiga warinaya xadiidka wax la xidhiidha ama riwaayada lafteeda la warinayo xadiidka matnigiisa alraawi aw alriwaaya oo muxuu xadiidkan faa'iidaynayaa musalsalka ah barashadiisu waxay dhahaan waa bayaanu dabt ruwaati fii akhdi bacdi min bacd subxaana allah xadiidkan sida loo ilaaliyay iska daa in wax kale uu soo galee waxaa la xusuustaa kayfiyadii nabiga sal ly slam baa xadiis sheegay wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduu bacdan wa shabaka bayna asaabici idan nin kastoo xadiidkaa warinaya waa inuu saas dhahaa leesh nabigaa sameeyey waa wasfi waa tilmaan inana waxaan idhi waa ma itafaqa aruwaatu fiihi calىa shayin waaxidin fima yatacallaqu biraawi aw iriwaaya arag nabi sal l slam muxuu sameeyey nin kastaoo oo xadiidka warinaya marka waa maxay waxaa weeye gacmuu isgeelaya wa shabaka bayna asaabici sal slam tusaale kalood ku fahamtaan nabigu sal ly slam mucaad binu jabal intuu halkaa dhabar halkaa eh, garabka ah saa gacanta oga saara wuxuu yidhi ya mucaad wallahi inii la fi اllah laa tadacanna dubura kuli salaa an taquula allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik idan xadiidkaasi waa musalsal qof walboo xadiidkaa sheegaya waa inuu yidhahdo fulaan wallahi inii la uxibuka fi اllah lan nabigaa yidhi mucaadow wallahi inii la uxibuka fi اllah soo ma artan laa tadacana dubura kuli صalاة an taquula allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika waana xadiis badan weeye axaadiidta musalsalkaa adu waxaad ka qabsataa xadiidaad ku baran doontaa inta musalsalka gooni mar aad ku baran doontaaye laakiin maadaama hadda aad bilow tahay musalsalka fahm markuu kuu imaado ku dheg halkan tusaalena qabsa washabaka bayna asaabici sal l slam wuxuu yidhi musalsalun qul maa calaa wasfin ataa musalsalka xadiidka la yidhaahdo qul waxaad dadaa maa xadiid way ataa yimid calaa wasfin ay calaa hay'atin wa kayfiya hay-a iyo kayfiya ayuu ku yimid mithlu amaa wallah waxaa tusaale looga dhigi karaa ilaahay baan ku dhaartaye amba'aniya alfata wiilyarowgan baa ii warramay kadaaka waxaa la mida qad xaddaaniihi xadiidkan wuxuu ii warramay ninkii ii warramay qaa'iman xaal uu yahay mid taagan aw bacda an xaddaanii markuu iisha warramay kadib ayuu tabasama ayuu dhoolla caddeeyey oo marka uu musooday عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة horay baan u soo sheegnay axaadiisul aaxaad markaan soo maraynay waxaan soo baranay waxa la yidhahdaa casiis iyo mashhuur iyo ghariib ayaanu gooni u soo sheegnay xadiidka casiiska la yidhaahdeen horey kugu sharxay unbuu kuu sheegi wuxuu ku yidhi casiizun ay alxadiidu alcasiizu xadiidka la yidhahdo casiisku haddaad rabta inaad ogaato waa marwiyu thnayni aw halaatha waa xadiidka ruwaaddiisa tabaqaadkiisa qaybo ka mida laga helay asagoo oo laba nin ay markaa ay wariyeen qasab ma aha inay laba nin laba nin laba nin ilaa bukhaari ma aha qasab laakiin waa maxay bukhaari ilaa nabiga sal ly salam inta u dhaxaysa iyo saxaabada tabaqaadka uu xadiidkan uu maray calal aqal meel ama laba ka mida waa in laga helo ama meel waa in laga helo ayada oy sheekhan ay laba nin ka wariyeen bes oo cid kale ka warinin ama saddex nin ka wariyeen oo cid kale ka warinin xadiidka magicii caziiz baa marka la yidhaahdaa casiizu marwiyu thnayni aw halaatha casiisku waa xadiidka laba nin ay tabaqaadkiisa qaybo ka mida ah ay ka wariyeen culummadii markaa wax ka warinaysay tayib mashhuurun waa kii labaad xadiidka mashhuurka ah ay alxadiidu lmashhuurna waa marwiyun fawqa maa halaatha waa xadiidka ay saddex ka badan wariyeen baa la yidhahda saddex ka badan xadiidka ay mataqaanaa dabaqaadkiisa qaybo ka mida laga helay ayaa waxaa la yidhahdaa maxay ayaa waxaa laga la yidhaahdaa mashhuur idan kuwa uguma adko horay baan darsiga horaan kusoo marnay casiiz waa marwiyu thnayni aw thalaatha laakiin waxaaduun hadda maanta faa'iide ku ah ma aha macnaheedu inay axaadiidta min bukhaari ilaa saxaabada inta u udhaxaysa in laba laba qasab ma ahane waa uun in laga helo isaga oo hal sheekh ay laba nin bese ay ka qaadeen ama saddex nin ay ka qaadeen eh, waxaan ku khatimaynaa dersigeenna maxay xadiidka saddex tobnaad eh, eh, lambarka wmubhamu ma fiihi raawin lam yusam mucancanun ka can saciidin can karam wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam xadiidka la yidhahdo mucancanku waa dhib yaryah waa xadiidka cancan ama an an lagu wariyo xadiidka haddii cancan lagu wariyo waa axaadiista qaybaha daciifka ku jirta maxaa yeelay can iyo an midna ma tilmaamaysa samaac iyo maqal midnama tilmaamayso marka macadka waa xadiidka waa can waa can waa can xadiidka cancanta lagu wariyo xataa musalsalka aan soo maraynay haddii xadiidka cancan lagu wadiyo ama xadahanaa lagu wada wariyo way noqotaa xataa musalsal way noqotaa sida xadiidka cabdullahi bin mascuud xadaanaa xadaanaa rasuula wahuwa saadiqu lmasduuq waysaa lagu wariyo marka cancantuna waa maxay can fulaan can fulaan can fulaan cantuna waxyaalaha dacfiga keena ayay ku jirta marka tusaalaha waa ka can saciidin can karam tusaale ma ku siinaya sida cancanta haddaan tusaale ku siiyo waa sida ka can saciid saciid wuxuu ka wariyay can karam marka ka can saciidin can karam wa mubhamun buu ku yidhi xadiidka la dhaho mubhamkana wa maa fiihi raawun lam yusam waa xadiidka uu ku jiro sanadkiisu raawi aan la garanaynin jahaalo ma taqaanaan jahaaladu waa labay u qaybsataa jahaalatu alcayn iyo jahaalatu lxaal jahaalat alcayn iyo jahaalat alxaal bay u qaybsantaa mathalan xadiid baa la soo wari kadib waxaa la yidhi can rajulin haddee rajulkan wa ayo mubham baa la yidhaahdaa waa waxaan caddayn mubhamku mubhamku waa shay aan aan caddayn oo gumuud ku jiro oo mugdi ku jiro oo la garanayn oo qarsoon baa la yidhaahdaa mubham majhuulla waa la yidhaahdaa idan majhuulkuna laba u qaybsama majhuululxaal iyo majhuululcayn waa maxay majhuululcayn maba la yaqaanba asaga cayn ahaanba looma yaqaano war ninka la sheegayo qof yaqaanaba male rajul baa la yidhi wa waa caynta shaksi ahaantiisa lama yaqaan in la baare loo baahan yahy war waa kuma midna waxaa la yidhahdaa majhuulul ninkii waa la yaqaanaaye waxa ku duugan baan la aqoonin wuxuu yahay baan la aqoonin ee cid wax ka qaataan la aqoonin fiqaanimadiisaan la aqoonin yacnii garaadihiisa lama garan karo majhuululxaal xaal baa la dhahaa iyo majhuululxaal mubhamna waa la yidhahda wuxuu yidhi waa mubhamun xadiidka mubhamka la yidhaahdo ma rabtaa inaan kuu sheego haa waa maa waa xadiid fiihi dhexdiisa laga helay ama ruwaaddiisa raawin raawi baa laga helay lam yusama aan la magacaabin su'aal saxaabadu ma in la baaray u baahan yihiin alsaxaabatu kulluhum cuduul saxaabadu kulligood waa caadiliin haddii lagu yihahdo jaaa rajulu ila nabi sal ly salam qaacidadan ha u malayn inaad ku dabaqayso abadan qaacidadan laguma dabaqi karo jaaa rajulun lianna aladii jaa ilaa ilayhi waa saxaabi wey waasaxaabatu kulluhum cuduul saxaabaduna kulligood waa wada caadiliin halkaasaa darsigeena ku ekeena mualifku wuxuu yidhi wamaa xadiidka udiifa loo tiiriyey lilnabiyi sala ll ly salam ay ila nabiy loo tiiriyey horta almarfuucu baa la yidhahdaa wamaa xadiidka litaabicin ay udiifa litaabicin taabici loo tiiriyeyna fa huwa huwa almaqtuucu baa loo yaqaan waalmusnadu xadiidka musnad loo yaqaano almuttasilu waa midka uu xidhiidho almuttasilu lisnaadi waa midka sanadkiisa uu taxan yahay min raawiihi laga bilaabo bukhaari oo kale xata almustafaa laga taga nabi sal ly slam walam yabin oo aan inaba maxay aan kala go'in wamaa bisamci kulli raawin wamaa xadiidka bisamci kulli raawin ay bisababi samci kulli raawin raawin la arkaayey maqalka uu maqlay sababkiisaay yatasilu isnaaduhu sanadkiisu uu ku xidhiirsamay lilmustafaa ila almustafaa nabiga alay slat slaam fa huwa almuttasil ay asna la yidhaahdaa eh, musalsalun xadiidka loo yaqaano musalsal qul waxaa dhadaa maa xadiid weeye ataa yimid calaa wasfin tilmaan ku yimid mithlu tusaalaha waxaa tusaalo wa ah, amaa wallaahi baan ku dhaartaye amba'anii waxaa ii yimid alfataa yarowgan baa ii yimid wiilkan yarka ah kadaaka waxaa la tusaale ah qad xadathaniihi xadiidkan waxaa marku wuxuu xadathaniihi xadiidkani kadaalika waxaa lamida ah, qad xadathaniihi wuu ii sheegay xadiidkani qaa'iman xaal uu yahay mid taagan aw bacda an xadathanii xadathanii markuu ii sheeg kadib ayuu tabasamaa muusooday casiizun ma rabtaa xadiidka casiis la yidhaahdo waa marwiyu thnayni aw thalaatha laba iyo ka badan waxay wariyeen wa mashhuurun ay waalxadiidu lmashhuur xadiidka mashhuurka ana waxa weeyaan waa marwiyun fowqa maa thalaatha waa saddex wax ka badan waxay wariyeen mutawaatirna aan gaadhsiisnayn mucancan xadiidka mucancanka la yidhaahdo ma doonaysa inaad barato tusaalihiisu waa ka can saciidin can karam waa mubham xadiid mubham la yidhahdo ma rabta inaad barato waa maa fiihi raawin lam yusam idan khulaasada isku soo duuduubo waxaan barnay marfuuc iyo maqtuuc iyo musnad iyo muttasil iyo musalsal iyo casiiz iyo mashhuur iyo mucancan haha iyo mucancan dayib iyo mubham sagaalkaasaan baranay caawa sagaalkaas ayaanu baranay inta ayaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala biidni illahi tabaaraka wa tacaala darsigeenna wixii su-aalana ku soo dhowaada wallahu aclam walcilmu cinda allah